ilaahay khayrka hanagu kulmiyo wada jooggeenna iyo kala maqnaanshaheennabana allah ina xifdiyo mawduuca aan raba inaan ka hadlo ama la qoondeeyey inaan ka hadlo waxaan filayaa waa mawduuca mutamarkan iyo kulan diineedkan dhigga iyo cinwaanka looga dhigay taasina waxay tilmaamaysaa dhammaan diinta la baranayo iyo wanaagga la isu sheegayo oo la dhaqangeliyo dulqaad iyo adkaysina loo yeesho baa natiijada mustaqbalka lagu gaadhi karaa waxaan rabaa dhowr arrimood inaan hadalkayga ku soo ururiyo mawduucani waa mawduuc weyn oo haddii la yidhaahdo dhinacyo badan ha laga tusaaleeyo si dadka laga yaabo inay yaraha daaleen dib loogu soo nooleeyo damiirkooda iyo ku talagal iyo diyaargarowgooda inay wakhti badan qaadataa laga yaabaa ama ay u baahan laakiin waxaan inta badan la gaari karin lagama wada tagee wixii laga gaaraa laga sheegaa markaa si kookooban baan isku dayayaa maadaama maqribkiina muxaadaro jirto inaan soo ururiyo hadalku ducala'aan buu tarmaayee haddaanu ila taraarin waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo ilaahi subxaanahu wa tacaala isaga kitaabkiisa ku ballanqaaday nabiguna alay slam sunnadiisu ku ballanqaaday in diintani marka dadkeedu wanaagsanaadaan ay si wanaagsan u raacaan ay ugu dhaqmaan iyadu ay dunida maamulayso diinahay diimaha iyo mabaadiida kaleoo dhanna ay ka adkaanayso intii horay u soo dhacday keliyana ma ahane inta dambana noqon doonto bay sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam sii qeexday qofka muslimka ah haddaba inuu rumaysto oo rumeeyo oon shaki ka gelin ballanqaadka ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sugan sala allahu aleyh wasalam ay sameeyeen baa laga doonayaa sida aakhare janno iyo naar loo ballanqaadayo qofkii dembi galay inuu cadaab mudanayaan u rumaynayno qofkii wanaag sameeyee ku dhintay imaan iyo tawxiid saxan inuu janno leeyahay aan u rumaynayno si aynu jannadaa u gaarno cadaabkaan uga badbaadnana camalkeedii iyo dadaalkeennii aan isugu dayayno bay sidoo kale ballanqaadyada ka mid tahay diintani inay guulga guusha u dambayn doonto dunidanna iyada lagu dhaqi doonooo lagu maamuli doono sidaasi lamida la rabaa inaan u rumayno say ku dhaqangeli lahaydna dadaalkeedii iyo camalkeedii lagu gaari lahaana aynu qayb ka qaadanno ilahi subxana watacaala fii suurati atawba iyo fii suurati asafi laba ayadoodoo labada jeerba isku xigaa lagu soo celceliyey yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wayaaba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun iyo yuriiduuna liyuطfi'uu nuura allaahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun mowdica saddexaad ee lagu sheegayna waa awaakhirta suuratu alfatxi huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih wa kafaa billaahi shahiida intaas saddexda meelood waxay tilmaamayaan dad baa ku dadaalaya nafiya maal u horaya dagaal u gelaya wakhti dheer ku bixinaya inay diintan ka hor tagaan inay baabi'iyaan inay loolanka iyo ishardiga xaqiya baatilka baatilka u hiiliyaan wakhti badan bay ku qaadan maal badan bay ku bixin maskax badan bay gelin ilaahayna toodaas agtiisa ka hirgeli mayse diintanaa sarrayn doonta liyudhirahu cala addiini kullih diimahoo dhan buu ka sarraysiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala oay ka wada adkaan diintaasi ama kiristan iyo yahuud ha noqoto ama buudi iyo hunduus ha noqoto ama anaa is rumaysan iyo ilxaad ha noqoto diintu ama markisiyo ha noqoto ama hantigoosad reer galbeed ha noqoto mid jirta ha noqoto ama mid soo bixi doonta ha noqoto cala diini kullihi diin kasta iyo mabda' kastooo la qaataba tanaa ka sarraynaysa ilaahay leeyahay ilaahay wato walow kariha alkaafiruun gaaladu haba nacaan walow kariha almushrikuun iyo wa kafaa billaahi shahiidan cid marag iyo arrintaa ka markhaati noqota ood ka rumaysatana rabbaa ku filan subxaanau watacaala intaa waxaa laynoogu celcelinayaa iyadoo si kale ana waa laynoo sheegay fii suurati alacraaf markii fircawn kibray ee reer bani israa'iil muddo dheer addoonsaday ee ismaal ku faanay ee isxoog iyo ciidan ku faanay oo cirkiya dhulkaanaa kala haya yidhi ee uu yidhi alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaaru tajri min taxtii afalaa tubsiruun wax walba wuu ku faaray oo xataa la yidhi ilmaha dhalan doona f b i iyo k g b ha la daba dhiga islaan kastoo uur leh ha laga shintiriyo tii wiil dhasha wiilka madaxa ha la jaro yuqatiluuna abnaa'ahum wa yastaxyuuna nisaahum saan ummaddan wax dagaalamo oo rag aba u soo bixin wiil dhashaba la reebinoo islaan kastoo uur ha la diiwaan geliyo sirdoonka ha la daba dhigo maalinkee dhasha ha la fiiriyo wiil hadduu yahayna madaxa ha la jaro sidaa waxay ahayd nabi muuse qoomkiisii markuu la hadlahayey muxuu ku yidhi istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau waalcaaqibatu lilmuttaqiin dhulkan ilaahay baa iska leh maamulka kama dambaystii iyo go'aankeedana rabbi buu ka yimaadaa bini aadam iyo ku talagalkii ma aha ilaahay baa iska leh yuuriuhaa man yashaau qofkuu doonuu dhexal siiyaa waalcaaqibatu ciribta ugu dambaysana ha layslaglagdo ha la isla wareego ma i rogtay ma ku rogatay ha marto ha iska marto watilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi laakiin marka ugu dambaysa yaa meesha u haraya waalcaaqibatu lilmuttaqiin dadka ilaahay ka baqaya baa ilaahay diintiisa ku dhaqmaya iyo diinta ay haystaan baa iskaleh inta ka horraysa waa la isriixriixi sunnada ilaahay baa ah reer galbeedku waad oo ninkan maraykankii ah, barnaamijtan hollywoodka uu soo saaray aflaamta ee dagaalkaa farriinta ay xambaarsan yihiin baa waxay tahay dagaal kasta ha maro dhib kasta ha loo geysto intaasoo jar waxaa la yeela aakhirka ninka maraykanku baadkaan taasaa labaatan iyo yaridii aflaamta hollywoodku inay kaa dhaadhiciyaan umrada markaad aragtaba haddana nolosha aad ka dhigta maraykan lagama adkaan karo haddii kale filimaanaan natiijadu saa ahayn lama fasaxo idinku firna iska daawanaysaan oo dagaal aad moodaysaane soo maydaan arag aflaamti hollywoodka ee dagaalkii aakhirka kun iyo kow hadday yihiin oo kowga maraykan iyo ikaanba adkaada fariintan oo kaleeta aayaddan cagsigeed baa la rabaa in lagaa dhaadhiciyo watilkal ayaamu nudaawiluhaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milu watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi haddii dhibidii soo gaaray iyagaba dhib lamidaa soo gaaray dunida iyo dagaalku ma i rogatay ma ku rogtay iyo loolan iyo hardan waayo watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi maalmahana wareegtaan ka dhignoo kolboqolaa la rogtaa kolboqolaa soo kacda kolboqolaa dib u dhacda laakiin maxay ku dhammaataa walcaaqibatu lilmuttaqiin bay ku dhaataa iyagana aflaamtooda maxay idhahen walcaaqibatu lilamriikiyiin dagaalka guusha dambe ka maraykanku baadkaaday isagoo dhaawaco jeexjeexan oo dhiig badan isagoonbaa u hara weli miyaad ku aragteen aflaamta dagaalkii hollywood ee maraykanka waxaan sidaa ma ku aragteen dadka bannaankana waxaa laga dhaadhicinayaa inaynan wax kastoy sameeyaan aakhirka laga adkaan dadka gudahoodana waxaa laga dhaadhicinayaa adkaysoo haquusan adunbaa guusha joogi doona taasaa laga dhaadhicinayaa beena laakiin tan innaga laynoo sheegaya waa tii dhabtahayd ee rabbigii cirka iyo dhulka iyo duniyada lahaa wey taasi waa midda koowaado inaan rumayno ay tahay midda labaad waxaa gogolxaar laynooga dhigay diintani isma beddesho maalinkay soo degtay ilaa maalinkaa maanta ah cir iyo dhul haddii laysu keeno aadamo dhanna isu tago awood iyo maal kasta lagu bixiyo diin wax laga bedeli kara maaha innaa naxnu nazalna dikra wa lahu la maxay ka dhigan tahay diintani waxay maanta lamid tahay maalinkay soo degtay bay maalin walba lamid tahay waa nadiif say dadkii hore u saamaysay dunidana u beddeshay bay maalin walba u diyaarsan tahay dadka inay saamayso dunidana beddesho mar haddii aan waxba laga bedeli karin sideeday nadiif u tahay qur-aankii waa sidiisii sunnadii waa sideedii haddii qashin waxaa lagu soo dhex tuuro rag culamaa ilaahay u soo saarayaayoo ka shaandhaynayao gurigaba markii wasakh lagu soo daadiya waa la iska nadiifiya soomaa markaasuu gurigoo dhalaalaya soo baxaa dad baa ilaahay ka adeejiya marka diintani lama bedelin lamana bedeli karo sideediibay u qoyan tahay sideediibay fresh u tahay sideediibay saamaynteedii u leedahay wax la wada bedelay oo la dhalangediyey oo lagu ciyaaray oo u jeediyey meel u jeediyey iyo mabaadii aan oo maguurto ah dee ma loolami karaan mabaadii sugan oo maguurto ay leedahay dad badan baa ku islaama mabaadiidan aan isbeddelka lahayn wakhti kastoo la joogabana in hadda la soo dejiyo hadda timid aad moodayso qodobka saddexaad aan raba hordhac inaanu idhahdaa waxaa weeye islaamku wuxuu ina baray quus ma yaqaano madaalna ma yaqaano waa la idlagdi karaa laakiin kuma hadho soomaalida waxay yidhahdeen dibi yar iyo dibi weyn hadday isdagaalaan keebaa adkaada waxay dibiga weyn saki yaraabaa is adkeeyoo carari waaye maxaa la samayn hadda waxaad ku aragtaan meelaha la soo geliyo digaag diiq iyo ay isdiraroo eygii la caydhsanayo soo mayd arag orgi yaroo dibi caydhsanayaan somayda arag waxaa leedahay qofka muslimkiihi waa la lagdi karaa qayb waa la didi karaa laakiin marxalad kasta uu ku jiro inuu quusto oo isdhiibo oo gacmaha taaga ma yaqaan meelo badaanoo qur-aanka alla ah inagu baray dagaaladii waxaa lagu yidhi muslimiinta walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin ha daciifina hana waxba ka murugoynina ah wax tegay waa tegay tiig ma laha idinkaa gacanta sare yeelan doonto haddaad mu'miniin dhaba tihiin marka mushkiladdu ma aha inaan gacan sare la yeeshee waxay ku jirtaa mushkiladdu innagu mu'miniintii saxda ahaa ma nahay markay sax la noqdo wa antumula waa ballanqaad ilaahay in kuntum mu'miniin marna waxaa la yidhi waxay guushu timaadaa dhib kasta oo yimaadda fudayd iyo guul baa ka dambaysa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran culayska yimid fudayd baa ka dambayn doona culays kalaa imanaya fudayd baa ka dambayn doona culays baa imanaya fudayd baa ka dambayn doona mararka qaarkood fudaydku wuxuu yimaadaa marka aad si fiican u bislaato oo adkaysato oo dhib kasta lagu mariyo oo wax walba lagugu dayo oo lagaa xaal waayo bay guushu timaadaa oo mararka qaarkood adiga laftaada isdhahayso war dadaal kuguma laabnee bal gargaarkii ilaahay xaggee jira xataa ida stay'asa arusulu wadannuu annahum qad kudibuu jaa'ahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'sanaa cani alqawmi alkaafiriin rusushii markay gaaraan heerkii aadama ku quusan jiray oo is yidhaahdaan gargaarba ma soo socdo dadka ayaa hogaaminaya nabi iyo rasuul baa hogaaminaya halka waxaa layna tusaalaynayaa imtixaanka adduunyada imtixaanaad badan baa la ismarin loolan iyo hardan adag baa la mari wakhti dheer buu socon in badan baa dhulka hoostiisa dhul beerka lagaaga taagnaan waxay saas tahay qofka muslimkiihi rajada guusha kama quusto jaa'ahum nasruna nasri ilaahay baa imanaya tusaale kale waxaa laydin siiyey nabi yacquub wiilkiisii yuusuf calayhim asalaatu wasalaam isagoo yar baa la waayey waraabaa cunayna waa la yidhi isagu laakiin wacdi iyo ballanqaad ilaahay buu haystay in yuusuf nabi noqon doono oo riyadii markuu arkay yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan ina ashaytaana lilinsaani caduwun mubiin wakadalika yajtabiika rabbuka ilaahay baa ku dooran doonoo nabi kaa dhigi doono riyadan saasay leedahay wacdiga ballanqaadka ilaahay ee riyada riyada ambiyaduna waa xaq buu haystay inuu nabi noqon doono kama dhaadhicin marna wuu dhintay fa akalahu di'bu dee waxaa la yidhi ninka beenta sheegaya iqabta isagaa yidhaahdo hadalkiisay ka muuqataa wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin kolaba naga rumaysan yihiin ruddaan ku sheegna hataa iyaga caydhin cuna calooshiisu ka juclulqabaabahay shaki ka qabaadi bay ahayd laakiin nabi yacquub wuxuu ogaa riyadaa darteed inuu noolaanayo oo nabi noqonayo kama dhaadhicin warkan inuu meel un ku nool yahay buu ogaa wiilkii isagoo yar ceelka lagu ridee la iibiyee meel loo dhoofiye uusan ogayn oo nin weyn noqday oo xabsi soo maray oo ka soo baxay oo xukun qabtay oo meel dhan maamulaya oo ra'iisul wasaare noqday ama wasiiru sayfi walqalam wixii waayaa qaarkood haddii raiisul wasaare ninka la yidhaahdo qarniyadii lix boqoloo sano ka hor waxaa la dhihi jiray wasiiru sayfi walqalam inta wax qortana isagaa xukuma inta hubka haysatana isagaa xukuma oo wasaaradihii oo dhan hun maaha intaas halkaas isugu yimaadeen meelahan qoraalka iyo wax diiwaangelinta iyo xafiisada laga shaqeeyana isagaa xukuma inta qoriga wadata ee dagaalanta ee difaac iyo nabadgelyo ku mashquulsana isagaa halku magacu ra-iisul wasaare ma ahaan jirine wasiiru sayfi walqalam baa la dhihi jiray lix boqol iyo toddoba boqoloo sano ka hor waxaan rabaa inaa idhaahdo mise siddeed boqoloo sano ay dhan tahayba qiyaasta meelahaas wey waxaan rabaa inaa idhaahdo yuusuf halkaasuu gaaray sahay baa la doontay waa la soo noqday kadib yacquub muxuu leeyahay yaa bani yadhabu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawxiillaah inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu lkaafiruun gaalunbaa naxariis ilaahay ka quusta qof muslima quus naxariis ilaahay maba yaqaanaba intaasana kadib buu leeyahay ordaya taga soo raadraadiyoo soo xogsada ninkii yuusuf ahaa ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ma dhiman yuusuf waa noolyahay maxaa yeelay naxariis ilaahay iyo wixii la rabay ee la raadinaya in la gaara yaa ka quusta gaal keliyaa ka quusta muslimku quus ma yaqaan marka marka dembigaagu batana waxaa layna yidhi dembigaagu bato ee dembi badan gasho ee wax badan gasho mar laga yaabaa nafta iyo shayddaanku inay kugu sheekeeyaan adiga maxaabaad ka tukan kollaba tawbad iyo khayr laga aqbali maayo kaa dhaadhicin waxaa la yidhi quustaa ha gaarin qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah naxariis ilaahay marnaba ha ka quusana dembi kasta ood gasho tii horena waxay ahayd dhib kasta ood marto ilahay naxariista ha ka quusan tanna dembi kasta ood gasho naxariista ilahay ha ka quusan walidalika fii xadiid ibni cabbaas cinda albazaari wa hayrihi nabigan ala slam wuxuu yidhi alkabaa'iru dembiyada waaweyn ashirku billaah ilaahayna wax kale la caabudo kowdhe waaliyaasu min illaah ilaahay naxariistiisa iyo gargaarkiisa ood ka quusato waalqanuutu min raxmat illaahi naxariista ilahay ood ka quusato naxariista ilaahay oo laga quusto gargaarka ilaahay oo laga quusto kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn bay ka mid tahay marka waa inaad ogaato qofka muslimka ah quusta wuu ku dambaabayaa inaabaad quusato oo tidhaahda rajo ma laha guul dambe la gaari maayo gaala laga adkaan maayo waa dembiyada waaweyn bay ka mid tahay waayo wacdigii rabbi ee qur-aanka ahaa iyo sunnaduu nabigiisa ku soo dejiyey macnaheeda sala allahu aleyh wasalam baan kaa dhaadhicin weli maxaa layna gaarsiiyey inaynan quusanin cinda alimaami axmeda fii musnadih min xadiidi anasin nabigu wuxuu yidhi haddii qiyaamadu dhacdo adoo geed aad tallaalaysa gacanta ku haya geed baad rabtaa inaad tallaasho hoos yeelan kara midho yeelan kara in lagu intifaacaad rajo ka qabtay oo inaad beertaad rabtay qiyaamadiibaa xagga laga soo afuufay wax ka dambeeya qiyaamoon ku fikirna in la rajaynaya adduun ma jiraa wuxuu idhi fal fain istataaca axadukum anlaa taquuma xataa yakrisahaa falyakrisaha haddii ay dhici karto kaa soo gaadhin qiyaamadu intaynay kaa soo gaadhin duufaanka qiyaamadaee socdee dadka laynaya usan ku soo gaadhin haddaad tallaali karta tallaal hadduu sakaraatulmowt ku hayo wax waxtar leh ka tag qofka qiyaamadii soo kacayso geed uu tallaalayay rajo ka qabay baa laleeyahay ha raja go'in ha raja go'in adigu markaad qiyaamadii inay soo dhacday aad moodayso bilaaba wax kala noqotay oon qiyaamo ahayn ilan saacaddeeda ay dhacaysa ilaahay cidna uma sheego akaadu ukhfiiha litujzaa kullu nafsin bimaa tasca waay mar haddaan qiyaamadii saacaddeeda ogaan karin qiyaamaa dhacday waad dhimanaysaa adduunku wuu rogmaday nolol adduunoo dambeba ma jirto waa la halaagayaa si kastood isugu qanciso haddaad ka gaadhsiin karta geedkaad rabtay inaad tallaasho ha u quusanin waxaa dhacay iyo waxaa isugu sheekaysae geedka tallaal halka layna gaadhsiin lahaa miyaa jiray aadaan quusanin intaasi inaynaan quusan baa layna barayaa wacdiga iyo ballanqaadka ilaahayna aan rumayno ballanqaadka intaan sheegna hadda waa in guud iyo in kaloo dhiirigelina inaan lana daarin lana quusan qaybtaan ku gebagabeeya xadiidkii arbaciinka ku yiilay nabigu sooma dhihin ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjiz ku dadaal wixii wax ku taraya marnana ha noogin hadhihin waan ku noqday waan ku noqday waan ku noqday waan ku noqdayoo waan kari waaye hadhihin may ku celi waxbaa kaa khaldan waxbaad welibaadan meeshii la helin haddaalin ku dadaal wixii ku anfacaya adiga naftaada adiga diintaada adiga aakharadaada marnaba walaa tacjaz marnaba ha ka noogin ducadiiyo allabarigana maxaa layna yidhi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal qofkiin ducada waa laga aqbalay hadduusan isagu degdegin see u degdegayaa yaquulu dacawtu falam yustajab lii intaasaan ilaahay baryayo sano iyo biloodo weli laygama aqbalinoo hadda waan iska daynayaa hadhihin waa laga aqbali haddii adugu aadan quusan aadan ka daalin intaa waxaan rabaa inaan isla fahanno laba arrimood kow ilaahay baa ballan qaaday si guud ahaaneed diintiisu inay sarraynayso diimahoo dhanna ka awood badnaanayso ilaahay baa ballan qaaday laba innaguna waxaa waajib inugu ah ballanqaadka ilaahay inaan rumayno iyo wacdigaas saddex inuusan qofka muslimkaa dhib buu maraa wuu ku dheeraadaa wuu daalaa laakiin ma noogo ma quusto hadduu halka markaa kici waayo intuu soo kabkabanaya ee kaba gashanaya ee soo kici karo unbuu sugayaayo halkiisiibuu ka miisayaa intaa kadib aan u gudbo faahfaahin hoose oo nabigu ka bixiyey sal ly salam islaamku inuu dunida maamuli doono fii saxiixi muslim min xadiidi thawbaana radia allahu canhu wa wuxuu leeyahy nabigu sal ly slam in allaha zawaaliya alarda mashaariqaha wa maghaaribaha wa ina mulka ummatii sayabluqu maa zuwiya lii minha ama zawaalii minha ilaahay wuxuu ii soo duuboo i wada tusay dhulka halka bari iyo qorax ka soo bax ugu shishaysa iyo halka galbeed iyo qoraxu dhac ugu shishaysa ummaddayda mulkigeediiyo maamulkeeduna intii la i tusay wuu gaadhayaa inta lay tusay wuu gaarayaa taasi waa weli dhinacan barina ilaa qorax ka soo bax baa lay tusay dhinaca galbeedna ilaa qorax dhac baa lay tusoo lay soo duubay ummadda iyaduna mar intaa way xukumi doontaa waxaa kaloo nabigu sheegay dunidan guri kastaoo ku yaalla hadduu buur salkeed ku yaallo iyo hadday geed timir iyo baara caleentii hoos galaan ay ku hoos nool yihiin khaabaadka cidlada ah diintani way gaaraysaa iyo hadday daare iyo fooqaq iyo dabaqyo ku nool yihiin mar guri walba diintan way geli ama nin doona iyo nin diidaba nin kastaba iyadoo la diidan yahay iyadoo la doonayaba sandullay ku tegi diintani fii xadiii cimraan ibn xanle tamiim iddaari cinda عند الإمام أحمد والحاكم حاكم صححه على شرط الشيخين ذهبي ay ku waafaqeen wuxuu leeyahay layabluqanna haada addiinu maa balaqa alleylu wannahaar diintan way gaaraysaa inta gabal u dhaco waana u baryo intay maalin iftiinkeed gaadho habeen madowgiina gaadho diintani way gaaraysaa layabluqanna haada addiinu maa balaqa alleylu wannahaar dunidan aan ku nool lahay meelaan habeen iyo maalin gaadhin ma jiraan meelaan qorraxi u soo bixin qorraxna u dhicin miyaa jirta inta habeen madowgii aragta iyo inta maalin iftiinkeed aragta diintani way gaadhi walaa yatruku allaahu bayta madarin walaa wabarin guri dhooba iyo dhagax ka samaysan iyo guri dhogor iyo caws iyo caleen ka samaysan midna ilaahay dayn maayo ilaa ilaa adkhalahu allaahu haada addiina diintan ilaahay waa gelinayaa bicizi casiizin aw bidulli daliilin dulli mid dullinnimo ay ugu gasho iyo miday cizi iyo sharaf rabitaana ugu tagto iyo mid dullinnimo iyo qasabsan dulle loogu geeyo cizan yucizu allaahu bihi ddiina wa islaama wa ahlah wadullan yudillu bihi lkufra ciziya sharaf islaamka iyo dadkiisa lagu sharfayo iyo dullayn gaalka la dullaynayo oo sanka laga tolayo saasuu nabigeennu yidhi xadiidkaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam saa darteed diintani ka duurka iyo khaabaadka sida xayawaanka iyo daanyeerka u nool ka geedaha caleentooda iyo hadhsade ee guri ka dhigta iyo kudaaraha dhagaxa iyo fooqa ku jira inta qoraxay u soo baxdo qorax gabalna u dhaco diintan way wada geli inna iyagoo raboo cizi iyo sharaf ku gaadhayay u tegi inna iyagoo laga adkaaday baysan dulla reerahoodiiyo guryahooda ku gaadhi isagoo ka dagaalamayay ninba si ay ku gaartaba diinta guri kasta way geli doontaa waa wacdiga iyo ballanqaadka inaan rumayno suu ku dhici lahaana dadaalkii inagu lafteennu aan la nimaadnayn inaga doonaya way marka diintani way adkaanaysaa meelaad ka qoonsataa ma joogtid fii xadiidi cimraan ibni xusein cinda abi daawuuda wa axmeda walxaakim xadiis saxiixa ah wey nabigu nuxu slm laa tazaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina calaa man naawaahum ma dhammaanaysuu yidhi dunidana lagama waayayo qayb ummaddayda ka mid ah inay xaq ku dagaalamayaan cidallaalay ciddii ay sayaanna ay ka sarraynayaan xataa yuqaatila aakhiruhumulmasiixa dajaal ilaa dajaalka iman doona kuwan u dambeeya ay la dagaalamaan oo ciise soo dega waay ilaa soo degtaanka ciise calanka muslimku meelaha qaarkood waa ka dami karaan laakiin maalun buu ka babanayaa ka taagan yahay dagaalkuna waxaa soo gala hadba noocii dagaalka ah oo jihaadku waa noocyo badan yahay mid seef ku dagaalama mid qalin ku dagaalama mid cod iyo af ku dagaalama inta waa lagu macjaahidu lkufaara walmunaafiqiina midna waa seeftii midna waa xujadii iyo caddayntii iyo bayaankii iyo deliilkii waa nusuusta nabiguna waxay leeyahay qofkii gaalada la dagaalama bilisaanihi ama biyadihi ninkii ninka xaakimka u yimid ee dulmigiisa kala hadlayna shuhadada waxaa u fadli badan nin xaakim oo jaa'iree ninka u yimid oo yidhi ilaahay oo u sheegay jawrkiisa ilaahay ka cabsa yidhi oo uu dilay ninkaasi qorina ma qaadanin shuhadaduuna ugu fadli badan yah muslim xaqa u taagan oo xaqa caddaynaya oo dagaalka noocyadiisa kala duwan u gelaya weligii dunidan waa jiraya ilaa kan ugu dambeeya kuwa ugu dambeeya ay dajaal isugu yimaadaano dib baan ka sheegi doonaa dajaal marka la isu yimaadaay si wax u dhici doonaa oo ku dambayn doontaa waa tilmaami doona haddii alla yidhaahdo nabiga calayi salatu wasalaam inta aan hoos uga sii daadago xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dowladihii waaweynaa lala dagaalamayey dowladdii romaanka ama kiristanka ahayd iyo tii majuusta ahayd ee faris bay ahaayeen majuustana kisra baa la dhihi jiray kuwa kalena kaysar baa la dhihi jiray kiniisaddu labay u qaybsanayd tabari oo saldhigeedu istanbul ahaa qustantiniya la dhihi jiray qustantiniya ka horna bizanta magaalada la dhihi jiray haddana istanbul baa la yidhaha ama islaambul iyo midda sii galbeedoo rooma ahaydoo halkan vatican ku degan yahay ahayd labadii qaybood ee kiristanku saldhigoodu ahaa baa nabiga su'aal laga weydiiyey markay waxay joogaan madiina jasiiradda carabta ma ayna wada gaadhin weli innagiyo sida laga yaabo dadkii diintan u soo halgamay saan u kala iimaan fiicanna nabigu markuu u sheegay alkanzayni alaxmara waalabyada inay qaadan doonaan kansiga kisraa iyo farisna inay furan doonaan kan galbeedka iyo qaysarna ay furan doonaan way rumeeyeen in ay qabsan doonaan magaalooyinkaasoo dhan laakiin su'aashu waxay tahay marka waxaa la isweydiinayaa waxaa la yidhi ayu lmadiinatayni tuftaxu awalan qustantiiniyata aw ruumiyata qustantiin qustantiiniya iyo roma keen hor qabsanaynaa labadaba qabsanayna waan rumaynay oo garanaya tee baan hor qabsanaynaa keebaa soo horraynayaa la weydiinayaa nabiga sal l slam xadiidka cabdillahi bn camr bn alcaas cinda alimaam axmed abalxaakim oo saxiixa waay wuxuu yidhi ayulmadiinatayni tuftaxu awalan qustantiiniyata aw rumiyatan qustantiiniya waagii hore hadaa kutubtii hore taariikhda akhridaan dowladda romaanka ee aaggan joogtay bizantiyiin baa la dhihi jiray oo bizantaa la dhihi jiray magaalada waxay yidhaahdaan boqortooyadiibaa laba wiil baa isku qabsaday oo walaalo ahaa mid baa qustantiin la dhihi jiray kii baa halkan saldhig ka dhigtay malalaalay markuu isagu guulaystay buu magiciisii magaaladii u bixiyeyoo sidaasay qustantiiniya ku timid muslimiintuna markay qabsadeenna magaciibay ka bedeleenoo islaambuul baa loo bixiyey haddana laankii umbata loo bedelo istaambuul lahjadaha iyo luuqadaha kala duwan waa istaambuultan turkiya ad aragteen ee labada dhinacba ku taalla nabigu wuxuu yidhi alaisalaam madiinatu heriqla tuftaxu awalan marka hore waxay muslimiintu furan doonaan oo la wareegi doonaan magaalada heraqle magaalada heraqle waxaa weeye qustantiiniya waa siddeed boqoloo sana qiyaastii kasoo wareegtay xilligii la qabsaday tii kale weli way soo socotaa roma in la qabsado muslimiintu inay vatikaanka qabsadaan way soo socotaa waxaa la isweydiinayey waxaa weeye uun goormay dhici doontaae sidii qustantiiniya istaanbul loo qabsaday in islaamku vatikaanka la wareegi doono waxaan shaki kuma jiro sii uu nabigu sheegay inta u dhaxayn doonta ma sheegin saxaabaduna ilaahay ma qadarin inay weydiiyaan imise sanaa u dhaxaynaysa mayna weydiinin keliya waxay yidhahdeen ayulmadiinatayni tuftaxu awalan ruumiyata aw qustantiniyata fa qaala madiinatu hiriqla tuftaxu awalan magaaladii hiriqle waa qustantiiniya hadda waa istanbul oo sowaa hore siddeed boqoloo sano ka hor baa la qabtay way magaalo muslim noqotay waxaa laynoo ballanqaadayaa roomana iyo vatikaankuna magaalo muslim bay noqon doonaan muslim baana qabsan doona waa xaqiiqa iyo hubaal goormay dhici allahu aclam innagu dadaalkeedaa laynaga rabaa tii horeba marki hore la isma lahayn dad baa islahaa dhihi jiri waagaa markuu nabigu saa lahaa dad baa yidhi munaafiqiinta waxay dhaheen markuu saa nabigu leeyahy mararka qaarkood dagaalkii xudaybiya oo madiine lagu hareereysan yahay isbahaysi ku hareeraysan yahay ilan dagaaladan isbahaysiga lagu gelaya waagaa quraysh baa soo qabaa'ilkii soo bahaysoo bahaysata isbahaysi baa axzaab dagaalka axzaab layidhaha axzaab isbahaysata waay markaasaa godkii la qodayey baa dhagaxii big yiri buu yidhi nabigu labadaa kansi baa layswaad furaysaa munaafiqiinta waxay yidhaahdeen ninkan waa waalan yahay dheheen guryaha baan la gaadhi inaan ahay cabsi markaasuu naleeyahy dowladaha waaweyn baad ka adkaanaysaan dadkii mu'miniinta ahaana intay rumeeyeen bay labada magaalo keen hor qabsanaynaa ka hadlayaan adigu labadaa qole kee tah ma qoladii munaafiqiinta ahayd baa tahayoo waxaa naloo sheegaya da warkaas hadda nalagu akhrii leh mise qoladii mu'miniinta ahaydee kee baan hor furanaynaa qabsanaynay baa tahay inteebaad wacdiga ilaahay iyo ballanqaadkiisa rumaysanta ay ku xiran tahay inay dhici waa hubaan laakiin goorma allahu aclam waxaa ka mid a nabig calaisalaam wuxuu ka sheekeeyey xukunka muslimiintu isbedelada ku dhici doona fii xadiidi xudayfata cinda alimaami axmeda walbayhaqiy bisanadin saxiix nabigaa jooga intii hore waan aragnay hal mid baa inoo dhiman wuxuu yidhi nabigu hoggaanka muslimiintuu ka hadlayay takuunu nubuwatu fiikum maa shaa allaahu an takuuna nabigii iyo risaaladaa idin hoggaamin doonta hoggaan iyo madaxna idiin ahaan doonta inta ilaahay doona uma yarfacahu allaahuma ilaahay baa kor yeeli doonao nabigu waa tegi doonaa waa geeriyoon doonaa sal ly salam uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa madax baa idin xukumi doonta kadib dariiqii nabiga laga dhaxlay idinku wada ilaa maa shaa allaahu inta ilaahay qadaro uma takuunu mulkan caaddan boqorray isu bedeli doontaa boqortinimada iyo xukunka ku dhegan khulafaa uraashidiin kadib reer bani umaya iyo reer bani alcabaas iyo wixii ka dambeeyeyba soo dunida muslimka boqortooye uun ma noqonin boqortooyadaa ku dheggan nig xun baa ka dambayn doonta uma takuunu mulkan jabriyatan madax iyo boqorro dadka qadhiba oo dila oo qasboo dhabarka garaac xoog ku maamula iman doona gacantaan ku haynaayo wakaa bugta la wada qasayo kadib wuxuu ihi uma takuunu khilaafatun calaa munhaji nubuwa waxaa ka dambayn doona hogaan muslimiin oo sidii xilligii nabiga dib u soo celiya baa ka dambayn doona ummadda maamuli doona marka hoggaankii nubuwada iyo minhaaju nubuwa ee dunidan furay dib buu ka soo noqon doonaa mar kale hoggaankii fiicnaa ee jidkii nubuwada ku wadayna dib buu ka iman doonaa markuu saa nabigul casan nabigaa noolaa nubuwadii waan aragnayoo si inoo hoggaaminayey baa ilaahay markuu doonay buu oofsaday khulafaa'u raashidiin baa yimidoo waxaan arag la soo arkay khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waa lasoo arkay sida u sheegay bay u dhacday mudday jirtay mulkan caadan niman diintii aan ka tegaynin dadkana wax u hambaynaya xukunkana ku dheganoo boqorays isdhexlayaa waa la soo arkay kuwa ka daranoo dadkaba dushooda iyo dhiiggooda ku nooloo trigta dadka ka geliyana waynu aragnay intaa haddaan aragnay uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwadii dambaa inoo dhiman taasi markay timaaddo iyadana liyudhirow cala diini kullihi iyo furashooyinkana imanaya intii laynooga sheekeeyey in xun iyo in fiicanba inay inagu dhici doonto iman doonto labadii fiicnaydee horena aragnay labadii dhibka badnayd ee ka dambeeyeyna la arago weli waa lagu dhex jiraa tii fiicnaydee kalaa dhiman way soo socotaa way imanaysaa marna ha ka shakin nabigan alai slam waxaa kaloo uu sheegay fii xadiid abi saciidin alkhudri cinda alimaami axmed walxaakim wabni xibbaana waa saxiix latumla'anna alardu dulman wa cudwaana dhulkan waxaa laga buuxin doonaa ka gees ka gees dulmi iyo xadgudub baa aadamaha laga buuxin doonaa oo dunidan dusheeda waxaa la gaari doonaa inayba yaraato cadaalad iyo xaq dhowrba yaraado laysku wada tunto uma layakhrujanna rajulun min ahli beyti nin aniga qoyskayga ah baa soo bixi doona fayamla'u alarda qistan wa cadlan kamaa muli'at dulman wa cudwaanan cadaalad iyo garsoor wacan buu dunida ku cammimi doonaa sidii dulmiga looga buuxiyey dunidii daafaheeda dulmigu qabsaday tan iyo daafaheeda wuxuu gaarsiin doonaa cadaalad iyo garsoor wacan buu geyn doonaa khilaafatu nubuwadii bay isleeyihiin sow maaha halkaa mahdigii baa la ishaarayaa waa iman doonaa isaguna isku mar bay noqon doonaan labadan ma kala dambayn doonaan oo khilaafatu nubuwan baa soo horrayn doonto kadib buu iman doonaa allahu aclam laakiin way iman doontaa ciddii ilaahay gaarsiiye cimrigeeda intaa uu ku gaarsiiyo ma dhowdahay ma dheer tahay allahu aclam innaga dadaal baa inaa fara marka qofka muslimkee intaa ballanqaada la siinsiinayo muxuuba quustaa axaadiista waxaan ku soo gebagabaynayaa si aan wakhtiga qayb kale ugaga faa'iidaysto dunida maanta waxaad leedihiin yaa maamula dunida hadda aadamaha cidda ugu awooda badanee inna toos u maamusha inna rumuudka ku haysa wa'ayo yaa maraykan laftiisa yaa xukuma maraykan yaa xukuma aadamaha xukumo ayo yuhuud baa xukunta sooma yuhuud baa rumuud ku haysa yuhuuddaa rumuudka ku haysa baa tusaale laynoo siiyey iyagoo firxada oo carar ah oo geedku ku dhuntaba gaalka waa xun waa kanee dil laleeyahay baa iman doonta fii xadiidi abi hurayrata cinda alimaami muslim dajaal markuu yimaado ciisana soo dego dabcan waxaa ka horrayn doonta mahdiga ka hor iyo ciise ka hor waxaa iman doona muslimiintu hadda gaaladu allahu akbarta in laga cabsado somayd arag da suuq intaa dhex istaagta allahu akbar aad dhahda maxaa dhici fikix baa la siin nabigu wuxuu yidhi waxaa iman doonta xilli magaalooyin waaweyn oo dhan bad iyo barriba isugu jira bad labadeeda hareerood ku taalla ay muslimiintu isugu iman doonaan gaaladii foodda la ysdari doono allahu akbar markay dhahaan dhinac baa laga qaxiyo gacmaha taagi doona xabad iyadoon dhicin dhinaca kalena intay soog istaagan bay takbiirta ku dhawaaqi gacmahay wada taagi doonaan saskanta allahu akbarta laga sasan yahayd aragteen wuxuu hordhac u yahay in gacmaha la taago qoriba aan qash laga siinin markii hal mar takbiirtu isku dhacdu hordhac u yahay halkaa iyadoo joogta wakhtiyada dajaalku soo dhow yahay waay ciisa iman doona dajaal baa la dili doonaa nabigu wuxuu yidhi marka muslimiintu yuhuud bay la dagaalami doontaan daanaan markaasay ka adkaan doonaan xataa yaquula alxajaru washajaru geed kasta ee dhagax kasta bu yidhahda yaa cabdallaahi haadaa yahuudiyun waraa'ii tacaala faqtulhu kuxunoo yuhuud ay ku gabbanaye geedaha laga hadlin oo dhagxanta laga hadlin maxay tusaale u tahay waxaanaad leedihiin ruush iyo maraykan iyo reer galbeed iyo haddayba noqdaan yuhuud baa rumuud u haysa soomaydaan wada dhihin kii rumuudka ka hoyye xataa dhagxantu caydhinayaan ilaa alqarqadda geed qarqad la yidhahda maahane geedkaasa ay ku gabbanayaan oo qarinaya oon sheegi doonin aad bay u tallaalaan baa laygu lahaa dee anigu ma tegine wax tegay hadduu idinku jiro falastiin aad bay geedkaa ugu tallaalaan baa lalahaa waxaa laguu sheegayaa xataa kuwoodii saa u kibray cid walba rumuud baan ku haynaa annagaa xukunna lahaa geedaha iyo dhagxantay ku hoos carari doonaan markaasay gabbaad u noqon waayayaan maxaa halkaa soo noqday diintii baa soo noqotay waxaa laynoo sheegay wakhtigaan nabad baa dhici doonta nabad run a markaasay dhici doontaa nabad runa mataqaanaa ilmaha carruurta maska iyo abeesaduu ku ciyaariyo ma qaniinayaan looda iyo ariga iyo shabeelka iyo libaaxa isdhex daaqayoon waxba isu dhibi doonin xilligaasay dhici doontaa roob roobku ma kala gu'i doono halka xabbe ee cambaha ah baa xaafad mambaasaa ah ku fillaan doona intuu la egyahay ee roobka barwaaqada jirta xilligaa weli maynaan gaarin maxaad quusataan marka xilligaa wuu soo socdaa islaamka iyo diintana iska leh taa hadda ku dheeraadaa mar raba oo waa arrin keligeed mar in laga sheekeeya u baahan laakiin waxaan rabaa inaan idiraahdo xilligaas axaadiis iyo nusuusta qaar waxay tilmaami doontaa gacan baa laysula tegi doonaa dagaaladan diyaaradihi iyo madaafiicda waa la isla dhaafi doonaa farda iyo seef baa laysula tegi doonaa qadhaa la iska taagi doonaa halkaas waxaan gaarnay intaasoo ballanqaadaya nusuus iyadoy jirto waxaan ii xaqiijinnay diintan iyo islaamka baa dunidan maamuli doonta iyagaana dagaalka iyo loolanka dadka iyo dalka u hadhi doona innaga maxaa ina farran waya marka rumaynta marka laga soo tago aan rumaynay inaan dadaallaa ah ina faran inaan dadaallo baa ina faran arrintaasi say ku hirgeli lahayd dadku inay diinta u soo noqdaan bay u baahantahay astaanteedii wax badan baa immika inoo muuqda dadkii hor fadhiyaay dhallinyaro da'yaraad u badan tihiin laakiin dunida kale inaga daaya dadka iyo qawmiyaadka kalena inaga daaya diintani inay xoogaysanayso noolaanayso aan tusaale soomaalida usoo qaadno aniga iyo inta ila eg ama iga weyn waxaan u soo joognay mise waxaan raggii culummada yadii ka maqalay allah unaxariistiya sheekh cabdallah cumar nuur wuxuu nooga sheekeeyey mar dhow dhintay dhowr iyo toddobaatankii soomaaliya markii culimmada la laayay dadkii la xirxiday buu ku jiray wuxuu idhi casarkii bannaankaa nala fadhiisin jiray saraakiishii ciidamadii iyo madaxdii nabad sugiddu casarkii waxaan ka doodi jirnay ilaah waa jiraa iyo ma jiro dooddu waxay ka taagnayd shuuciyadduna inoo keentay hanti wadaagga cilmiyaysanna uu waday ilaah inuusan jirin allahu naxariisto brofesor axmed shaashkir bootaan raggii hore waa wada yaqaanaan baan u malayno xilligii dowladdii dhexe soomaaliya ay jirtay dastuurkii u dambeeyey raggii dejiye qoray buu ka mid ahaa raggii aqoon-yahanka abuna ka mid ahaa raggii bahashaa markii hore ku fogaaday buu ahaa markii dambana ilaahay soo hanuuniyey allahu naxariisto markuu dhintayna waan joogay qabrigana waan dhignay wuxuu nooga sheekayn jir dhihi jiray ilaahay baan wixii igu dirin wuxuu nooga sheekayn jiray shuuciyaddu waxa ay la timid diinoo dhan in la diido dadkii lagala dagaalamo dhaqankii laga fasaadiyo akhlaaq xumada la baro gaalnimo la dhiirigeliyo taa markii la barbar dhiga waxaan soo gaarnay mujtamacii soomaalida ee siyaasiyiintiisii iyo madaxdiisii maalin dhow ka doodayeen ilaahay wuu jiraa iyo ma jiro hadda madaxdiisii iyo siyaasiyiintiisu xaggay marayaan diinta kuma dhaqmayna laguma dhaco cidna kuma dhacdo maanta nin soomaaliya oo siyaasi ah intuu soo istaagay islaamka ma rabna ma dhihi karaa maxaa keenay dadkii baa diintii bartay dadkii baa diintii u soo laabtay dabaqad kastoo mujtamacu ahaa inta fiican ee ilaahay taqaanaa badatay inta kalena tuka cambaar leh oo dhaleecaysan bay noqdeen harka imaanin dhoweyto nin xadiid ka hadlay baa la isugu tegey waa la goobtay si kala kuma garanaysid maxay ka turjumaysaa isagii wuxuu ku qasbanaaday inuu raaligelin ka bixi maxay ka turjumaysaa mujtamacu diintooday u soo jeedaan dhowr iyo toddobaatankiina intii culummada la laayo baa lagu shacbin jiray wadaad xume maxay tilmaamaysaa masaafada intaa la eg dadku diintii inay barteen inay tartiib u soo laabanayaan bay tusaysaa anna waxaan soo gaarnay ee raggii la midka ah waxaa waaweyn ka imo salaadda la tukada salaadda iyadoy dumarka ka tukadaan islaan dhalma baxday inta badan laakiin islaam weli dumaroo weli dhalaysa ayna tukanba sheekha tafsiirka iyo minhaajka akhrinaya aynan naagtiisu tukannin baan soo gaarnay waxaan soo gaarnay iyadoo yar tahay qof dhallinyaraa oo masaajid galaya oo dhallinyarada lagu caayo inuu weysaystoo tukada cay ay tahay ninka dhallinyarada wadaad xunoo dabada qooyo weeye la yidhaahdo qooya baan soo gaarnay hadda xaggeen maraynaa masaajka waxa dhoobani waa dhallinyaradii iyo da'yartii dumarkeennii middaan tukannin baa ceeb ahba sheekh hadda jooga magaciisa sheegi maaya wuxuu igu yidhi anoo dhallinyaraa baan guur doonayoo gabadh tukataan raadiyey puntland ilaa baydhabo baan socday buuri waxbaa iga qabsaday buuri muxuu raadinayaa gabarh tukata hadda maxaan maraynaa intaan tukan baa yar mujtamacu halkaa maxaad ka garan kartaan dadku diintii bay barteen dariiqi ilaahay bay u soo laabteen diintiibaa soo xoogaysanaysa wuxuu maalin keliya ma dhasho guriguna maalin keliya ma dhismo dhagaxba dhagax baa lagu daraa wakhtigu kii hore qallaloo adkaystana way u dhaxaysaa intaa keliyana meehe caqabad iyo dagaal baa ku socdaoo waxaad wakhti ku dhammayn lahayd ku dibdhigayoo ku xagal daacinaya waa buuxaan laakiin mujtamacu ma halkaa ka garateen dadkeennu diinta ay ugu soo laabteen baa dunida loogu soo laabanayaa masaajiddii baa muslimiintii buuxda oo dadkii qaadila halka waagii hore afar odayaalaa masaajka fadhin jirtay marka waxaan rabaa inaan idhaahdo xijaab soo ma aha sideetameeyadii soomaaliya muqdisho intaad geeska shaka soo bilowda suuqa xoolaha iyo wax haraacadde madiine meeshay waagaa ku dhammaan jirtee biiska la dhihi jiray aad tagto baa saddex afar gabdhoodoo go' qabaa la arki jiray innagu xataa tii dembi hadda ku jirta ee qaadka gadaysa way asturantah qaadkuna waa dembi qaawanaantuna waa dembi kale waa soo dhowaatayoo haafwey bay soo gaadhay insha allah inta dambana way dhammaystiri doontaa saa darteed anigu dadaan ku jiraayey oo qaybtaa hore soo gaadhay aad baan yidi yididiila u qabnaa inta dhiman inay dhammaystiri way halkan kugu nimid iyo halka hadda ay joogtaay isma laha ka tusaale qaada haddaba muslimiintu say u soo noqonayaan say u soo baraarugayaan say diintooda ugu soo laabanayaan haddii waagii hore diintu wadaadda masaajid jooga iyo xer ku koobnayd hadda jaamacad kasta oo aad tagto jaamacad kasta oo aad tagto masaajid baan ku leenahay gabdhihii iyagoo asturan iyo wiilashiiiyo salaadday tukanayaan masaajiddii jaamacadaha buuxsamaya dabaqadihii dowladdii kala duwanaa siyaasigii ganacsadihii aqoon-yahankii kale raggii dumarkii baadiyihii magaaladii si fiican baa diinta loo bartaa si fiican baa diinta loogu soo laabtaa weli dhaliil ma madhna wax badan baa dhiman dhaqankii waxba inaga galabgalabka ah laakiin markaad fiiriso nambarka xilligii ama kii iyo hadda markaad eegto mujtamaceenna soomaaliyeed dee wax isleh ma ah intaa aan soo guurnay waxaan filayaa waxaan ka yarayn degree oo wareeggii ah waan dhaafnay gii inaan gaarnaayey haafoy waa dhaafnay inta kale wakhtiun bay u baahantah intaa la soo gooyey dad baa wakhti iyo dadaal iyo maal iyo caqli u horay ilaahayna waafajiye dadkii inna way tageene ilaahay ajirkooda iyo miisaankooda xasanaadka ha ku daro in joogtana way ka tabategi doontaa intiina dambe waxaa la rabaa halganka halkii inaad ka xambaartaan waa la soo dadaalay meel fiican baa laydiin soo gaadhsiiyey meel wanaagsan bay joogtaa raggii annaga mashaayikhda iyadaa intii badnayd ilaahay waa oofsadoo waa tageen inta annaga nala nalada'da ahna wax badan uma dhimana dad anigu ku jiro hadday tii rabbi nagu timaaddo annagoo heerka la maraya aad ugu faraxsan baannu tegaynaa inta dariiqa dhiman dhammaystirkeeda dhallinyaray waa idinka dhallinyaray idinka waayo cidda la raba inay dariiqa dhammaystiraan meesha fiican ee uu joogana ay ka sii wadaan dadka muslimkiihi iyo kala duwanaanshaha laga yaabo dadkii diinta hormuudka ka ahaa waxyaabaha qaarkood ku kala duwanaadaan mar waa dabiici dagaal baa ummadda ku socda dagaalku waa wejiya badan yahay in qolaba istiraahda dhinacaanaad ee dabdamiska aduu xoogga saar ama dariiqana cadowga ka soo baxayaaye ee xoogga saar midna uu yidhaahdo war kaas meehe ahe kaasaa inooga daran dad dagaal ku jira waa dabiici dad loolan iyo halgan ku jirana waa dabiici markay ilaba waxaan kusoo gabagabay ilaba sebtembar kusoo gabagabeynayaa yurubtaasaan joogay meel markaasaan joogay sheekh cabdiraxiim yaa garanaya maalinkii wax dhaceen muslimna waa muslim gaalna waa gaal xilliga wax dhacayaan xafiiskaan fadhiyey tvgu igu jiray laakiin ima shidnayn waxbaan qoranayoon diyaarsanay telefoon baa ii soo dhacay ku soo noqnoqday markii dambean ku ihi qofkan aad u sawacaya bal maad qabatid haddaan qabtay bahal cay iyo dagaal ah laygu bilaabay weerar waan fahmi waay maxaa dhacay qab waa laygu jaray qarraf qabo haddana cay iyo dagaal wey war maxaa dhacay maxaa dhacay maxay tahay waxaad samayseen ma aragtid maxaan samaynay tifiga fur baa la yidhi ma aragtid wax ka dhacaya waxaan joogaa waddan holand la yidhaahdo meesha wax ka dhacay waa maraykan alkufru millatun waaxidatun waa ogow tifigii baan furay diyaarada guryo gelayaan arkay rag xafiisyada ku jira baan intaan la hadla waxaan ku warba kaalaya waxbaa jire waxa meeshaa ka dhacay dagaalka weerarka inagu inugu socdaae subaxeed habeenkii fiidkii marka la gaarayna qubaddii masaajidka yaga iyo sawirkii binlaadan intii laysku lamaaneeyey baa tiifiyada laga soo wada daayey waa saldhigu waa kana leeyahy meelahanaa ah. weerar subaxii dambe markuu waagu baryey soddon hay-adoodoo warbaahin oo idaacad iyo joornaal iyo telefon isku jira baabay ridda wada taagan haddii sawirku ku qabtoo lagu soo daayay jidadkaa lagugu dili sawirkiisaad uga carartaa naftaana qabatay waxaan uga jeedaa maalinkii dambe subaxii hal saac annagoo intaan tukannay meel maktabada aan ku jiro baa albaabka laygu soo garaacay waardiyihii masaajka maxaa dhacay nin oday ah oo caddaanaa ah jooga oo inuu ku arka raba soo degay waxaan ku idhi kafee bal noo keena waxaan ku idhi maxaad tahay xuli nabad sugid baanah maxaad rabtay inaan ku waraystaan rabaa waxaan ku idhi ballan ma lahayn waan isbaranaynaa kaarkaygaan ku siin ballan baad qaban waayah kaarkan ka qaatay dib uma wicin waxaan ihi mar dambe hadduusan kuba soo raadsanin balaayaa doonatee iska daa mid loo yarana waa la hadlo wuxuu yidhi waxaa ha wicin hadduu ku soo wacana ballan u qaba ani iisoo sheeg anaa imanay hana u sheegayn aan imanayo anaa ka jejebine qodox qodox baa la iskaga bixiyaa sooma waxaan uga jeedaa inaan soo gaaro maalinkii dambe baa nagoo badan meesha noogu yimid inuusan dhib wadin inuu rabo xaaladda inuu la socdo wuxuu nooga sheekeeyey marka inay muslimiinta kale yaqaanaan inaad kala duwan tihiin kanaa salafiya kanaa tabliiqa kanaa suufiya kanaa ikhwaana kanaa fulaana kanaa fulaan waxa buu ka sheekeeyey su-aal baan weydiye waxan ku dhi hadaad ogtihiin tihiin saa inaanu kala duwannaha kooxda wax samaysay maad u raacataan intuu qoslay wuxuu yidhi annagu waxaan rumaysannaha mise su'aalaan idinka adiga kuu qabo su-aal ba adig ku weydiin buu yidhi kiristanka kala duwan waa brotestanti waa orthodox waa catholic wax macnaa miyay kuu samaynaysaa adiga kaasaa idhi maya annaguna kala duwanaanshiin wax macnaa nooma samaynayo sidaadii kiristan waa katholig iyo brotestanti waa orthodox iyo waa fulaan iyo aan waxba kugu samaynaynin annagana waxba nooguma samaynayso waxaan ku idhi haye annaga waxaad nooga dhigan tihiin buu yidhi ciyaartooyga garoonka ku jira mabda'a gool inay dhaliyaan waa isku raacsan yihiin laakiin nin walba isagaa raba inuu dhaliyo ka xaggaa ka ordaya ka xaggaa ka ordiya xataa ka goolka ilaalinaya isagu inuu dhaliyuu jecel yahayoo kuu haraatin buu yidhi uu ku cabiri markuu istiraad waad la heli kartaa kii dhaliyaba way u sacbinayaan laakiin way isku qaliyan wala xakan xakan wala adaa naga fakiyay leeyihin sidii baad tihiin buu yidhi islaam in la soo celiyo u wada socotaan kii soo celiyaba waad u sacbinaysaan laakiin halkanay ka dhowda iyo halkanaa ka dhalin iyo anaa dhalintunbaa isku haysaa bu waxba naga dhowo kala duwanid marka waxaan rabaa inaan idhaahdo mafhuumka saxda iyo sidaa weye hadda maanta dadka muslimiinta ee kala duwan hadda soomaalidu soo turki ma wada maydan wada taageerin waa dhoweyto soo wada taageerin soo maraykan iyo daalibaan markaysayaan marayk taalibaan ma taageersanidin weli miyaad weydiiseen ma kooxda iyada ama salafiba ama suufiba ama tabliiqaba ama ikhwaanba weli miyaad weydiiseen waxba inta istaqaanuun baa laga yaabaa baar shaydaan inuu ka faa'iistay xurgu xurgufa maahane halka loo wada socdo camalka iyo juhdigani wuu isdhammaystirayaa kadib waa bini aadamoo laba si isugu dhacday iyo laba isqoonta iyo waa wax iska licibsaqiiroo bini aadamka labada isdhashay iyo labada wada dhalatay iyo labada isu dhaxdeen danta kala kaxaynayn isku hadafkan ah inay isqabqabtaan oo isqanqanin isku dhacdhacday wax dabiiciya ah wey waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado ballanqaadkii rabbi wakaas adduunka waxa ka socdana muslimiintu soo laabasho inay u socdaan waa maragmadoon kaniisadaha waa la gadanayaa galbeedka ku yaallo masaajid baa loo beddelayaa diinta yurub ugu faafista badanna waa diinta islaamka dadka ugu badan ee soo galana waa dumarka oo diinta lagu macga dumar bay wax yeeshaa meelaha ugu badanee diinta laga caayo waa dumar bay si ula dhaqantay dadka ugu badanee islaamana galbeedku waa dumarka markay akhriyaan in dacaayaddu beenay tahay bay ogaanayaan adnaad ka garan dadka waaweyn ee soo gala dadka diintan soo gala ugu badani waa dadka ugu aqoonta badan uguna dhaqaalo badan uguna khibrad badan muslimka dadka ka baxana waa in gaajaysan iyo waxba garanaynin halka waxaad ka garanaysaa diintu iyadaaba isdifaac leh iyadaa soo jiidasha leh yutiibu beyta wabarin walaa madarintii way socotaa waxay leeyihiin labaatan sana kadib diinta kiristanka labaysee maraykanka ugu badan muslim bay noqon doontaa halkanna waxay inay yidhaahdeen labaatan sane kadib dadka kenya ugu badan muslim bay noqon doonaan statikiskii lix bilood ka hor iyo waxoogaa ama sanadkii hore la sameeyey muslimku waa socdaa islaamkuna waa soo socdaa qaadimun qaadimun hal su'aalun adiga keliya guushaa soo socota maxaad ka geysan kartaa maxaad garab ugu noqon kartaa midhaha fiican ee soo socdaay inta uu jiri doono ajir baa laga heliye maxaad ku darsatay qaaraan iyo contribution aad ku darsatay wey aynu wada gurmadno ninnawna guushaa soo socota wayba iman eh gacan ku yeelo wax ka geyso wax ku darso aakhare ajirkeedu uu kuu socdo ka hesho waa mahadsantihiin wakhtigaygii waa ku taagan yahay la yidhi halkaa ku jooji جزاكم الله خيرا السلام